bismillahi raxmaan raxiim kulan wacno wanaagsan saaxiib yaal meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka uga allow xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalada tan muqdisho mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha labaad sanadkuna ah. waa laba qodobada barnaamijka ogaal haddii allaha uga direedmo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya hogaamiyaasha dalalka deriska la ah soomaaliya iyo soomaaliya uu maanta shir uga furmayo saacadaha soo aadan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xilli ciidamada ammaanku ay adkeeyeen amniga caasimadda qaybo badan oo ka mida ah waddooyinka muqdishona ay ciidamada amnigu ay xireen shirka looga hadlayo xaaladda gobolka sool iyo sanaagna magaalada laascaanood ayaa la filayaa in maanta lagu soo gebagabeeyey wararkii u dambeeyey shirkaasna waad maqlaysaan militariga soomaaliyana waxay sheegeen in ay gacanta ku dhigi doonaan deegaanada qaar weli oo ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab oo ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe qodobada kaleo barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona daad xooggan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka new zealan iyo militariga miyanmar oo lagu cadaadinayo in xukunka dalkaas uu ka tanaasulo qodobadaas iyo dabcan wixii hor inagu soo kordho intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan xubnihii joogtada ahaa ayaa sidoo kale barnaamijkan qayb ka ah uu diyaar garooba dhegaysiga barnaamijka ogaal

banaankaadaanu jiro haddii basar loo guuro marka bangiyada u taal bannaankana qaar u jiro haddii basar loo muro culima baadhoo taqaan qaryada barku gacan qabta dhaqaanuu beri horu oga gursami lahayo

bakhiilayaan macaash badan raadiyaan hadday sila macaash badan raadiyaan waxii halkan ka bixilaa bilaad fog ka doonayaan waxii halkan ka bixilaa bilaad fog ka doonayaan

wixii halkan ka bixilaa bilaad fog ka doonayaan wixii halkan ka bixilaa bilaad fog ka doonayaan Yeah. dhegeystayaal heeskaasi waxaa daahafur ay ahayd barnaamijka ogaal qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro sideen wax idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhaca John. saxiibyaal mar kale barqa wanaagsan aynu ku bilowno ibraahim hishka ogaal haddaynu ku bilowno muqdisho muqdisho barqanimadan maanta ah waxaa goordhow la filayaa inuu si rasmi ah uu u furmo shirka u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo dowladaha safka hore lagu yeero ee deriska la ah soomaaliya oo ay ka mid yihiin jabuuti kenya ethoobiya iyo soomaaliya oo qeybka ah shirkan ayaa la filayaa in looga hadlo arrimaha dardargelinta ama la dagaalanka ururka al-shabaab waana qodobka ugu weyn oo lagu falanqeynayo inkastoo ay jiraan qodobo kale oo la falanqeynayo dowladda soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah shirkaasi u daahfureysa waxaana ka qeybgelaya madaxweynayaasha dalalka jabuuti eh, waa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gele madaxweynaha dalka kenya william ruuto iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abi axmed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ciidamada amniga caasimadda ayaa ammaanka magaalada adkeeyey waxaana iyagoo gaadiidkooda watay saaki lagu arkayay qeybo ka mid a ah caasimadda dalka inta badan wadooyinka muqdisho ayaa saakii amnigooda la adkeeyey waana la xiray shacabka ayaa inta badan lugtooda maalaya saaki waxaana la arkayay wadooyinka qaar oo ay shacabku lugeynayaan sida caadada ahna horey shacabka soomaaliyeed ayaa ugu dhib qabaa xiliyadan caynkan oo kale ah markii ee shirar noocan oo kale ay dhacayaan laakiin dowladda ayaa horey xalay usii afeefatay waxayna sheegatay cudurdaarka ay sii hormarsatay oo ah in wadooyinka caasimada badi la xirayo eh, haddaba shirkaasi waxyaabaha looga hadlayo eh, waxaa la fili doonaa in shirku markuu soo gabagaboo kadib warmurtiyaad laga soo saaro dhinaca kalena isla shirka waxaa qeyb ka ah talayaasha ciidamada wadamada shiraya ee jabuuti soomaaliya ethoobiya iyo kenya haddaba wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys ayaa horaantii saacdii lasoo dhaafay shirkan faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha looga hadlayo xilliga uu soo gabagaboobayo iyo qodobada macquulka ama suurtagal ay tahay in laga soo saaro wuxuuna yidhi kani ahamiyad ballaaran ayuu leeyahay marka laga hadlayo soomaaliya ka jira dhinaca amniga sidaad og howlgallo ayaa socday oo guulo badan laga gaaray howlgal dhinaca amniga ah howlgalladaasi waxa ay keeneen howlgalladaasi waxa ay dhaliyeen natiijooyin wax ku ool ah oo horumar ayaa la sameeyey sidaan ognahayna marka dagaal lagula jiro argixisadu khatarta argixisada kuma koobna oo keliya meesha ay wax ka dhacayaan argixisadu waa kuwo mar walba dhibaatooyin ka geysan kara dalalka dariska iyo goobaha kale caalamka ah sidaas darteed ayaa waxa ay muhiimadu tahay in dagaalkan argixiso aan lagu koobin keliya dalka uu ka dhacayo sidaad hore u aragtayna waxaa jiray weeraro ka dhacayay dalalka kenya ethoobiya iyo meelo kasii fogba oo lagu xiriirinayo argixiso soomaaliya ka howlgasha marka maadaama soomaaliya haatan samaynaysa horumar dhinaca la dagaalanka argagixisada oo meelo badan laga xoreeyay waxaa la laistusay muhiim inay tahay in hawshaan aysan ku koobnaan soomaaliya oo wadamada deriska ah ee khatarahan iyaguna ay soo wajihi karaan amaba marka firxadka shabaab ay kasoo dhammaadaan soomaaliya inaysan khatar ku keenin dalalka gobolka sidaa darteed wadamada gobolka oo soomaaliya ay ku jirto inay ka wada hadlaan aayahooda dambe dhinaca amniga ah wadamadan waxaa horyaala arrimo fara badan oo ay rabaan inay mustaqbalka qabsadaan laakiin caqabada koowaad waxay tahay horta dhinaca amniga inay meel iska saaraan haatan maadaama dariiqii wanaagsana la oo ay muuqato in rixisadu ay gabaabsi yihiin waxaa marka muhiimad noqotay in wadamadani iyagoona laga soo qaybgeliyo shirkan si talo mid ah eh, ujeed mid ah looga wada yeesho dagaalkan gabagabayntiisa intaba eh, marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta soomaaliya waxay kasoo bilaabataa min qaramada midoobay waxaay soo gaartaa dalalka xubnaha joogtada ka qaramada midoobay qaaradka qaarad iyo ururo kala duwan ayaa soomaaliya caawiya howlgalkan haatan soomaaliya ciidamada nabad ay ku joogaan waa midooda africa wadamada midooda africa oo dhan ayuu markaas u furan yahay iyo dalalka markaasi danaynaya inay ka qayb galaan dalal gaar ayaa jira oo markaasi howlgalkaas qayb ka ah khataraha dhinaca xuduudaha ay yihiin kuwa inta badan raba in diiradda la saaro marka wadamada xuduudaha leleh soomaaliya sida jabuuti kenya iyo ethoobiya waa kuwa khatarta ugu horeysa ee marka soomaliya wax ka dhacan dareemi kara sidaa darteed ayay marka dowladda soomaaliya u aragtay muhiimad inay tahay in marka hore dalalka dariska ah iyaga lala xiriiro oo hawshaani laga qaybgeliyo weli waxaad ogtahay in ciidamo admis ka tirsana wadankan joogaan oo uganda iyo wadamo kaleba ay joogaan sida burundi oo kale oo iyagana wadankeena ka fog balse gobolka aan sidaa uga fogeyn saameynna ku leh soomaaliya oo howlaha nabadnabad ilaalinta soomaaliya qayb ka ah marka eh, tani waa dadaal bilow ah oo la rabo in dhammaan qaybaha soomaaliya ka caawiya amaba ay wax isku darsan karaan soomaaliya si dagaalkan u guulaysto wadahadal loola yeelanayo si koox walba ama qof ama ama ama amaba dadaal kastaba uu noqdo dadaal dhinac waxun lagu daboolaya marka laga baxo eh, arrimahan hadda dalalkan eh, gobolka ku yaala safka hor laisu yidhaahdo waxaa qasab ah in dalalka kale geeska africa ku yaala iyagana ay qayb ka noqdaan maadaama gobolka uu isku mid yahay isku dan u yahay amnigooduna isku xiran yahay waxaan filayaa in laamaha amniga arrintaasi loo xilsaaray qiimeynta ay soo sameeyeen natijada ay noqotay in laba maalmood shacabka soomaaliyeed loo cudurdaaro maadaama qiimeynta amniga soo baxday ay markaasi eh, tusaaleynayso in tallaabada hadda laqaada la qaado eh, horena dowladda raaligelin iyo cudurdaar bay uga bixisay eh, subaxdinimadii maanta dowladdu war ay soo saartay ayay ku xustay in ay jirto muhiimad ah in tallaabada la qaaday xadidaada dhaqaaqa dadka iyo xiritaanka garoonka labada maalmood in shacabku ay u dulqaataan maadaama howl weyn oo qaran oo natiijada la sugayo ay noqon doonto mid dadka u aayi doonaan la sugayo labadaas maalmood dadka inay dulqaataan ayaan ka dalbanay mar labaadna haatan waxaan ugu celinayaa shacabka inaan ka cudur daaranayno culayska ay dareemayaan aan la dareemayno eh, shirkan sidaan kuu sheegay waxaan ka filanaynaa in aan ka helno eh, taageero eh, durba waxay u dhigan tahay taageero maadaama dalalka gobolka ay haatan ay markaan usoo baxday amaba ay markaan xaqiiqsadeen in soomaaliya ay ka socdaan howlgallo wax ku ool ah Eh, kaqaybgalkooda ayaaba ku tusinaya in ay tahay durba taageero ay soomaaliya heshay oo lagu taageeray howlgallada ay wado marka ugu dambeyntii waxaan rajaynaynaa in iskaashi dalalkan safka hore laysku yihahdo dhex mara uu noqon doono mid qayb weyn ka qaata dagaalka haatan dowladdu ay ku jirto waad ogtahay toddobaadkii hore culammada ayaa muqdisho lagu shiriyey eh, marba kaalin iyo heer ayay maraysaa culumada waxaan dhihi karaa waxay ahaayeen culummo ka kala yimid meelo kala duwan laakiin gudaha soomaliya ay ku shireen dalalkii caalamka iyagana safka hore ah soomaaliya ay ku shirayaan waxaa jiri doonaa shirar kale dowladda dibadda u tegi doonto oo isla arrimahan ku saabsan ujeedkuna waa mid oo ah in arintan xoreynta dalka ay noqoto muhiimada koowaad ee dalka laga hirgelinayo sanadkan si howlaha kale ee ajendaha qaran ee dalka uu wajahayo toos markaasi loogu wajho iyadoona caqabad amni jirin eh, maadaama arrinta laga hadlay arrin amni ay tahay waxaa marka loo baahday in laysugu keeno taliyaasha ciidamada oo dhinacooda ay ka munaaqishoodaan go-aanana soo saaraan go-aanadaas waxay usii gudbinayaan wasiirada gaashaandhigga wasiirada gaashaandhigga iyagoona waxay la imaan doonaan maxaa la yihahda ajendahoodii ugu dambeeya madaxweyneyaasha ay hordhigi doonaan madaxweyneyaasha ayaa markaas ansixin doona oo markaasi lasoo saari doonaa war lagu qeexayo waxyaabaha lagu heshiiyey daawud aweys ayuu kaasi ahaa wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya wuxuuna faahfaahin dheeraada ka bixinaya shirka la filayo ama saacadaha soo aadanba ka furmaya caasimadda dalka ee u dhexeeya dowladaha safka hore ee kala ah jabuuti kenya soomaaliya iyo ethoobiya dhinaca kalena golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya shir ay xalay isugu yimaadeen oon caadi ahayn ayay yeesheen waxayna ansixiyeen laba sharci iyo hal heshiis oo quseeya dhinaca amniga iyo dhaqaalaha afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa waxa uu ka warbixiyey heshiisyada ee eh, dhacay ama waxyaabaha looga hadlay shirkaasi oo ay yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya uu yeeshay shir aan caadi ahayn kaasi oo uu shir gudoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi bare waxaana lagu ansixiyey laba hindise sharciyeed oo muhiim u ah wadanka soomaaliya gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dhinaca socdaalka iyo sidoo kale heshiis isafgarad ah oo dowladda soomaaliya ay la gashay wadanka uganda midka koowaad waxa uu ahaa hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo ahmiyad gaara u leh wadanka soomaaliyeed xilligan lagu jiro dagaalka lagu ciribtirayo kooxda khawaarijta ee al-shabaab waxaa sidoo kale golaha wasiiradu caawa uu ansixiyey hind hinsharciyeed kale oo ay soo bandhigtay wasaaradda amniga gudaha oo la xidhiidha socdaalka kaasi oo isna wax weyn ku soo kordhin doona arrimaha socdaalka golaha wasiirada waxaa sidoo kale caawa oo si aqlabiyada u ansixiyey heshiis isafgarada oo dowladda soomaaliyeed ay la gaartay waddanka uganda oo ku saabsan iskaashiga dhinaca ganacsiga heshiiskan sida uu sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga waxa uu wax weyn ku soo kordhin doonaa dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee ku dhaqan waddanka uganda oo ka faa'iidaysan doona iyo sidoo kale iskaashi weyn oo dhinaca ganacsiga oo labada waddan dhex mari doona afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcale ayuu ahaa shirka golaha wasiirada ee xalay ay yeesheen kulankan caadiga hayn ayuu faahfaahin dheeraada ah ka bixinayay waxyaabihii looga hadlay kulankaas markana laascaanoodayaan aadeynaye shirka looga hadlayo ayaa katashiga gobolada sool iyo sanaag oo ay qabsanayaan dadka deegaanka ayaa weli ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxgaradka iyo simada dhaqanka ayaa shirkaasi isugu yimid oo muddo toddobaad ah ku dhawaad soconaya waxaa la filayaa in maanta lasoo gebagabeeyo shirkaasi lagana soo saaro nuxurka laga hadlay waxaana jiro dhinaca kale dhaqaaq xoogan oo ciidamada somalilan aagga laascaanood ay ka sameynayaan iyadoo isku dhacyo kale suurtagal ay tahay lagana cabsi qabo in ciidanka somalilan gudaha ay u galaan magaalada laascaanood haddaba aqoon-yahan reer laascaanood oo ku sugan magaalada laascaanood lagu magacaabo cabdiraxmaan yuusuf axmed ayaan wax ka weydiinay arrimaha magaalada laascaanood iyo shirka magaaladaasi lagu soo gabagabeynayo waxyaabaha laga filan karo waryaheena xasan maxamed xuseen ayuu hadlay idaacadda kulmiye aad waa mahadsantihiin walaalo way jirtaa arrimahaas arrintaa gobolku aad bay u kacadsan tahay shalay waxaa hadlay madaxweynahan somalilan oo musabixi baa hadlay wuxuu yiri ciidamadaas kala bixi mayna meeshaas oo si hanjabaad u hadlay oo yanihii ah maaragtay handadaad iyo hanjabaad iyo dagaal diyaar u yahay uu hadlay uhuh shir baacadda waxay u socdeen gudi ugaasyadii iyo garaadadii iyo waxgaradkii gobolka sool oo meeshaas ku arrinsanayay oo sool iyo sanaag iyo cayn aayahooda iyagu ka tashanayay oo taladooda guud sool iyo sanaag yacayn cayn tala ay u madax bannaan yihiin oo goboladaas u khaasa oo somalilan aysan yacni gacanta kala baxdo hmm. puntlandna gacanta kala baxdo oo dadka deegaankaasi maadaama ay deegaankoodaas in badan yanihi dhibaato kusoo jireen oo labada maamulaha hareeraha ka xiga ay dhibaato badan kala kulmeen ay go-aan ku gaadheen inay magaranaysaay eh, ay ay iska saaraan oo labada maamul aysan midna wax ku yeelan sooley qabiilada degan ee deegaanka u ah sooley iyo cayn iska leh ee eh, dhulbahantee fiqishini warsangeli gagooye iyo soomaalida kale la deganba ay intay meel isugu yimaadeen ku shireen ku tashadeen go-aanna ay ku gaareen inay labada maamul hareeraha ka jira iska saaraan haddana shirkii u socdo inay iska saarayaan mar hore iskasoo horumariyeen arrintaas oo ay dhaheen puntland iyo somalilan maamuladaasi soolay sanaagica in dadka iyaga annaga aleh anaga ka tashanayna farax anagala baxaan labada maamula hal dhanac naga xiga xaaladda guud saasay ahayd marka eh, waxa weeyaan shalay iyadoo xaaladu soo ah iyadoo shirki socdo ninkaan la yidhahda muuse bixi cabdi baa hadlay marka isna wuxuu yidhi meeshaa ka bixi maayo oo yacnihii ciidan iyo dagaal yacnihii uu ku hanjabay ka bixi maayo waxa weeyaan isku dhacana yacnihii marka xaaladdu halkaasay marasaa dadka deegaankuna diyaar waxay u yihiin oo kama dambays ay u yihiin oo usoo diyaar garoobeen in maxaan ku dhahday maamulkaas meeshaa jooga hadda ee buuraha hoostooda ku jira ee magaalada lagala wareegay ee buuraha hoostooda ciidamadii isugu keensaday iyo xeryaha ka samaystay in maxaan ku idhahday ay iska saaraan oo dadka deegaanku mid noqdeen oo hubkoodii la soo baxeen oo hub cusub ay la soo degeen oo keensadeen oo magaranaysaa shacabkii iyo magaranaysaa askartii ciidanka hore u joogayba ay diyaar yihiin een shira ka socda lascanood kaasoo xaaladda sidaad sheegtay baa lagu arrinsanaayo sida ay xaal noqon doono muuse biix waa uu hadlay arrinta ugu muhiimsana waxay ahayd in amniga magaalada ay guud ahaana gacanta ku hayaan ciidamadana ay gudaha ku jiri doonaan oo aysan dib u guran doonin marka bas leedahay hadalkaasi waxa uu dab ku sii shidi karaa xaaladii marka hore taagnayd walaalow haa way noqonaysaa waxaweyaan de awalba cidi caana isma lisayn oo magaranaysaay dee waxaweyaan nin waliba hubkiisu meesha la marayay somalilandna saaad og tahay maamulkaas musabixiye jimhadda magaalada dhexdeeda dagaal bay axsuuqbay ah geysteen dagaal bay ku dhex geysteen ciidamay kusoo aruuriyeen waxaweyaan si aan baryo ahayn oo khasabaa looga saaray oo khasabaa looga saaray saddex boqol wiil baa soo galay hal mar hal saac gudihii baa looga saaray magala dhexdeeda laga sifeeyey ciidankiina buuraha buurahay geysteen magaalo dhow ay ku aruuriyeen waxaweyaan awalba ciidisma baryeen marka waxaweyaan ciidanka ay meesha keeneen hadda meel ciidankaa buuraha ku jira xeryaha unbaa meesha ku hadhay magaaladii dadkii ulahaa u dhashay baa haysta iyagaa ciidamadoodii soo geliyey waxaweyaan ciidamo iyo hub cusub iyo hubkoodii bay kusoo aruuriyeen oo keeneen waxaweyaan ciidamada ay meesha keeneen ciidamay buuraha duldhigeen oo efentrya duldhigeen jidadka miinaha loogu aasay waxaweyaan antitankigaa loo badsaday waxaweyaan jedkaasi diyaar waxay u noqdeen dagaal inay galaan waxay sayn u eg tahayna waa kay ku jabi lahayd somalilan kay ku jabi lahayd oo ciidamadaas ay ku jabi lahaayeen weeye marka dadka deegaanka u dhashay hadda meesha ku arrinsanaya dagaalna waxay ka yihiin inay dagaal qaadaan waa qodobkooda koowaad ka labaadna waxa weeyaan haddii ay si nabada ku baxayaan oo dhulkooda aadayaan waa dad islaama cidi dhiiggooda ma rabto waxa weyaan dhul bay leeyihiin dadkan mabda ay wataan goonigoosadkaa dadkani ma rabaan dhulkooda iyagaa leh waxaweyaan say burciya hargeysa uleeyihiin bay dadkan dhulkooda uleeyihiin waxa weeyaan dee intu ku duulo ma qabsan karo marka dadkana diyaar waxay u yihiin inay dadkan meeshooda ku celiyaan fakarkooda iyo maamulka ay sheegayaan ee somalilan sheegayaan iyo maxaan ku irahda goonigoosadkay sheegayaan iyo qarankaay sheegayaan waxaas iyo wax iyaga shaquul kule weeye raggaa isaaq baa la dhahaa isaaqna burciya hargeysa ay leeyihiin sooriya sanaagiya cayna soomaalida kala degan baale meesha dhulbaante warsangeli soomaalida kala degan baale iyagaa ka arinsanaya iyagaa maxaan ku irahda hadday dagaal noqoto iyo hadday eh, wax kale noqotoba wax kasta iyagu waxay ka xigaan inay somalilan ka baxdo haddaan qof ka hadhayn goaan bay ku gaadheen waa go-aanay gaadheen way ergeli doona insha allah hadalka muuse bixi cabdi waxa muujinayay in ciidamada somalilan eh, ilaa hadda inay gudaha magaalada ku jiraan marka manoo sheegi kartaa goobaha ciidamada hadda ay joogaan Eh, walaalow arrintaasi been weeyaan eh, waxa weeyaan maamulkaas waa naflacaari waa rafashadii u dambeysay wax kastoo ay isleeyihiin dadka ka warqabay xaaladda la socda u gudbiya oo maaragtay indhaha dadka ku ku qabta bay isku dayayaan magaalada dhexdeeda waxaa haysta dadkii u dhashay baa haysta ciidamadoodii baa ku jira waxaa ku jira eh, intaasoo kun oo infantry a ku jira hubka fudud baa ku jira sabanka bardaloolka p k m ka baa ku jira waxa weeyaan waxa weeyaan dadkaasi difaacay magaalo dhexdeeda ka xidheen ciidankoodii bay soo geliyeen bad maxaa ku idhahdaye magaalada way kala wareegeen ciidan maanta somalilan sheegta oo isaaq ah isaaq meesha waa la kala baxay meesha qabiil bay tagtay baasho raggaas waa isaaq somalilan waxaa ku jir jiray ciidamo dhulbahanka leeyihiin oo laba kun iyo shan boqola oo inacambaashi la dhahoy nin kala wadan jireen labadaa ciidan xeryo gaaroo magaalada dusheeda bay degan yihiin waana dhulkoodii bay joogaan meelay u goostaanna ma jirto dadkoodayna la daran yihiin waxa weeyaan eh, hadda waxaa la sugayaa un insha allah inay dadkaas eh, ay meesha ka baxaan haddii ay ka bixi waayaanna in shirkaa lasoo gebagabeeyo oo gacan laysula tago marka hadalka muuse dadka deegaanka wuxuu uga dhigan yahay iyo soomaalida kale wuxuu uga dhigan yahay yacnihii dee qof maaragtay eh, tamar beeray oo afka uun kaga hadhay waxay dhihi karaan magaalada dhex jirnaa bay dhihi karaan annagaa magaalada haysanay dhihi karaan laakiin de xaqiiqada waxa weyaan cidna kama qarsoona waayahay saaxiib yaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmi waayahay saaxiibyaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaale markana ah, militariga soomaaliya waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigi doonaan deegaanada qaar ee weli ku harsan ururka al-shabaab gacantooda ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka ballaaran ee ka socda gobolada mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe ayaa isku furay deegaano badan oo xiriiriya gobolada dhexe ee dalka iyadoo bilihii u dambeeyey howlgalka ugu ballaaran uu ka socday goboladaasi taliyaha qeybta toddobiyo labaatanaad jenaraal axmed maxamed cali suutire disho oo deegaanka nimcaan lagu magacaabo iyo ceelbacad kula hadlay ciidanka deegaanka ee macawisleyda loo yaqaan ayaa sheegay in dadka deegaanku ay ka qeyb qaataan sidii deegaanada weli ku harsan ururka al-shabaab ee shabeellaha dhexe saacadaha ama maalmaha so-adan lagala wareegi lahaa al-shabaab waxaan halkan ku soo booqday oo aan u imid deegaankan daarunaamo anoo maalmahan joogay dhanka deegaanka kale ee ceelbacad halkaan markaa nimidna waxaan ugu nimid dad maxaanku yidhaahdaa u taagan ama muddo u soo taagnay halganka ee lagula jiro nimanka khawaariijta alxamdulilah deegaanka daarunaama iyo deegaanka ceelbacad waa deegaano balbalaaran oo runtii aada u waaweyn waa deegaano dadkooduna ay maxaanku yidhaahdaa yihiin dad maxaanku yidhaahdaa cadowga khawaarijta aad ula diriiray aadna uga soo horjeedo alxamdulilah howlgalladii halkan lagu soo gaaray waxay ahaayeen howlgallo guuleystay oo maxaanku idhaahdaa ka mid ahay howlgalladii uu madaxweynaha qaranka iclaamiyey in khawaarijta lagula diriro loogana saaro dalka sidoo kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo aada iyo aad u taakuleynayey dadka soomaaliyeed ee kacdoomay iyagana waxaan leenahay mahadsantiin meel fiican ayna soo gaarsiiyeen hawshuna waa socotaa haddii ay galmudug ahaa laheyd iyo haddii ay hirshabeelle ahaa laheyd oo hadda hirshabeelle deegaanadeedii ugu dambeeyey ayaa lagu jiraa xoogaa khawaariijtu waxay isbadeen in maxaanku idhaahdaa ay dadkeenna ay dhibaateeyaan muddana ay dhibaateynayeen laakiin maanta iyagaa waxaa haysta dhibaato aad u weyn oo ay kow ka tahay gaajo oo ay laba ka tahay cabsi fara badan oo ay saddex ka tahay iyagoo maxaanku idhaahdaa dowladdu ay aad xilka isaga saartay inay Ehm, waxyaabihii dhaqaalaha ahay ee ay dadka soomaaliyeed ka aruursan jireen in laga xiro akoomadii aadaanu dowladda ugu mahadcelinaynaa middaas maanta waxay taagan yihiin meel cidlaa oo qoos ah waxay rabaan oo keliya in hore loo maxaanku irahdaa laysu sii raaciyo wax yaraa u dhiman ehm, runtii waxaan loo taagan yahay meeshaan waxaan u weyniday daarunacma laban ilaa iyo boqol iyo siddeetan macawisley ah oo haddaysan kasii badnayn tiraad ahaan waxayna ahaayeen niman oo maxaanku yidhaahdaa dhiifoon qoryahooda iyaga leh dagaalka kula jira khawaariij u ooman dhiigga khawaarijka inay dilaan ay daadshaan anugu nimi deegaanadan mudaarinim ah iyo albacadba runtii waa dad u baahan in garab istaag badan oo horena loo siiyey haddana in la siiyo ay mudan oo aad iyo aad maxaanku yidhaahdaa horena dowladdu ay u garab istaagtay haddana xoogaa yar ay loo baahan yahay in haddana la garab siiyo insha allah annaguna waa u waa la dhimanaynaa waanala joogaynaa dhib nama haysto alxamdulilah annagoo fulinayna waajibaadkii iyo maxaanku irahda amaradii madaxweynaha qaranka soomaaliya uuna siiyey iyo taliyaha xooga oo maxaanku irahdaa iskaashi badan oo maxaanku irahdaa kala dhexeeyo dadka deegaanka oo aad iyo aad u taakuleynayey taliska xooga dalka soomaaliya ciidamada eh, taliska ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo ciidamada xooga dalkaba ay aad u taakuleynayeen waxaan leenahay eh, soo dhowaada eh, dadka soomaaliyeed khawaariijtan wakhtigeedii waa ka dhammaaday waana laga ciribtiray tiray alxamdulilah wax yaraa dhiman oo israacis ah deegaanada daarunacma iyo ceelbacad waxay u baahan yihiin maanta in cadowga jafka ugu jira ee meelaha ku dhuudhuumanaya in laga garab siiyo diyaaraanu nahay inaan ka garab siino ka deegaan ahaan maadaama aan hadda kusii jeedno deegaanada kale galmudug ee aan maxaanku yidhaahdaa sida galcad mise gawaayo hore aan u tagnay galcad iyo cali heeley dhulkaas in lasii banneeyo halkaasna aan kusii soconno iyagana garab badan aan maxaanku yidhaahdaa maadaama wadda uu halkan yahay in garab la siiyo iyaguna waxay u taagan yihiin inay garab sii siiyaan dadkooda soomaaliyeed ee kasii horeeya arintaas maadaama iyaguna u taagan yihiin dadka soomaaliyeed ee kasii horeeya inay garab siiyaan annaguna hadda aan u taagannahay inaan maxaanku yidhaahdaa sida dawliga iyo sida shacab ahaan intaba inaan ulf runa amarkan iyo waajibka madaxweynuhu bixiyey lana wadno inagoo kaashanayna ayo madaxooga dalka soomaaliyeed horena waa loo sii wadi doonaa waxaana aad ugu mahad celinayaa nimanka macawisleyda ee maxaanku irahda aan ku arkay deegaanadan daarunaama iyo ceelbacad oo ah niman aad u dhiifoon aad iyo aad aa umahadsantihiin sidaad qarankiina u taageerteen aad iyo aad aad ugu mahadsantihiin sidaad soomaalinimada ugu istaagteen aad iyo aad aa ugu mahadsantihiin sidaad khawaariijta ula dirirteen meeshaani dalkan wax badan nimankaan soo joogeen wax badan ayay geedahan soo hoos saahdeen cidda taqaana geedka uu ku hoos jiro waa idinka waad ka bixiseen wax yaraa idiin dhiman geedihii idinka horreeyey sii galeen aan kasii sii bixinno inagoo wada jira insha allah saasaan leeyahay madaxda qarankana waxaan leenahay aadaad u mahadsantihiin wax yaraa noo dhimane dadaalkaas nala dhammaystira insha allah waxyaraa noo dhimane dadaalkaas nala dhammaystira wax yarkaa noo dhiman hadduu ilaa iraado hawshaad wadeen wiil ayay maanta taagan tahay Eh, waxa yarkoo noo dhimana nala dhammaystira insha allah waana rajaynaa in hore usii socon doonto waayo madaxweynaha qaranka soomaaliya waxaa ka go-an in cadowga dalka laga saaro taasaan annaguna ku garab taagannahay oo maxaanku yidhaahdaa aan la garab istaagnay taasaan shacabkeenna iyo u baahan iyagana in cadowga lagas qabto oo iyaga la kaashado ayaan ayagana lakaashanaynaa ayagana waa la dariraynaa aadaadna u mahadsantihiin khawaarijkana waxaan leenahay nimayahow wakhtigiin waa dhammaaday intaad meesha ku baabi'i lahaadeen qarankiina iyo soomaalinimadiina usoo noqda dhaqan celinaa laydiin samaynaa dibaa maxaan ku yidhahdaa bulshada soomaaliya laydinkugu dhex daraayaa sidaas ayaan idin leenahay yahay dhegeystayaal wuxuu ahaa taliyaha qaybta todoba iyo labaatanaad ee ciidanka xoga dalka jenaraal axmed maxamed atreedisho weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal markana wararka dunida inteeda kale ayaan aadaynaaye balse waxaan ku horumaraynaa suuqa kala iibsiga ciyaaraha horyaalada qaarada yurub oo xalay soo xirmay iyo wararkii u dambeeyey ee kala iibsiga suuqaas ayaan ku horumaraynaa suuqa kala iibsiga beesha janaayo ayaa si rasmi ah xalay usoo xirmay saacadu markay ahayd labadii saqda dhexe ee habeenimo waxaana suuqaasi dhammaan ka adeegtay ee ciyaaraha kooxaha kala duwan ee horyaalada qaaradda yurub ciyaaryahanadii lala wareegay waxaa kamid ahaa ninka lagu magacaabo mersel oo bayer munij ka tegay wuxuu ku biiray kooxda manchester united halka inzo fernandes oo ah ninka ugu qaalisanaa suuqa boqol milyan uu kaga tagay kooxda bonfica wuxuuna ku biiray kooxda chelsea bedro bro ayaa ka tegay kooxda sportis lisbon waxaana uu ku biiray kooxda tottenham laakiinse amaha ah ayuu ula joogi doonaa kooxda tottenham ninka lagu magacaabo kelor navis ayaa b s g ka tegay wuxuu ku biiray kooxda lagu magacaabo waa north kooxda lagu magacaabo northam forest ayuu ku birayaa si amaha ayuuna ugu biiray halka hector ballerina uu ka tegay kooxda barcelona waa ciyaaryahankii hore arsenale eh, waxaana uu ku biiray sportis lisbon ayuuna ninkaasi ku biiray jo conselo ayaa ka tegay kooxda manchester city waxaana uu ku biiray kooxda bayer munig laakiin si amaha ayuu ku aaday kooxda bayer munig gorginho oo ahaa ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda chelsea-na waxa uu ka tegay ee guriga chelsia isagoo kaga tegay labaiyo toban milyan isagoo aaday kooxda arsenal ee hogaanka horyaalka premier leaga haysa cedric suares oo ah ciyaaryahan arsenal ahaa ayaa waxa uu ku biiray fulham si amaha ah, ayuuna kula joogi doonaa xagaagan inta ka dhiman alakis tonsada ayaa waxa uu ku biiray kooxdawaxa uu ka tegay kooxda manchester united waxaana uu ku biiray kooxda stockham city si amaha ah ayuu ku aaday ninka lagu magacaabo janjo jeveli ayaa ka tegay newcastle united wuxuuna ku biiray northam forest halka ninka lagu magacaabo dragon hazard uu bursiya dortimud uu ka tegay waxa uu ku biiray kooxda b s si amaha ayuuna ku aaday halka ninka lagu magacaabo albarta zambi locongo waa ciyaaryahankii khadka dhexe ee arsenaale eh, uu si amaha arsenaal kaga tegay uuna ku biiray kooxda christial bares marchinos oo ahaa garabka da-yar ah oo arsenal ahna si amaha ayuu kaga tegay arsenal waxaana uu ku biiray kooxda norwich ee halka vilibna atletico madrid uu ka tegay waxauna ku biiray kooxda northern forest si amaha ayuuna kugu ugu biiray kooxdaasi xagaaga inta ka dhiman ayuuna la joogi doonaa markana wararka dunida inteeda kale ayaa aadeynaayay robab mihiigaan ah ayaa waxa ay ka deen qeybo kamid a ah gudaha dalka new zealand waxaana lagu soo waramayaa in afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay roobabkaasi dad ay ku dileen qeybo kamida ah gudaha dalkaasi new zealand wararku waxay sheegeen kudhawaad afar qof inay dhinteen roobabku dabaylo xoogan ayay wataan iyo daadad aada u waaweyn guryo badan ayaa dad la tegay ee eh, kooxaha gurmadka iyo dowladuba waxay isku dayaan sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka daadadku ay halakeeyeen weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markaana xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ku soo xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhaaya baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubinta wadajir waxaa idinkula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo luul maxamuud aadan markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta waxay waxaa aad baraha bulshada loogu hadalhayaa suuqa kaliyibsiga ciyaartoyda oo xalay saqdii dhexe soo xirmay gebi ahaantiisba suuqa janawari intii uu suuqa furnaa kooxo badan ayaa waxay gateen xidigiya u baahnaayeen islamarkaana boosaskii waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxaa qaybka amaba xidigaha hadalhaynta ugu badan dhaliyey kooxda kubadda cagta chelsea ayaa xalay xili dambe waxay gacanta ku dhigtay xidiga reer argentiin ee lagu magacaabo enso fernandes fernandes ayaa wax uu ka tegay kooxda benfica isagoo lacag gaaraysa boqol iyo labaatan milyan oo yuuro kooxda Chelsea ugu biiray Enso ayaa waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid kooxaha Ingiriiska isagoo dhaafay rikoorkii xidiga kooxda kubadda cagta Manchester City ee la soo wareegtay ee lagu magacaabo Jack Grealish kaas oo boqol milyan oo gini kula wareegta kooxda Manchester City balse enso fernandes ayaa xalay lacag gaaraysa boqol iyo labaatan milyan kula wareegtay kooxda kubadda cagta jelsia xidigan ayaa waxa uu noqday ciyaaryahankii lixaad ee dunida ugu qaalisanaa kooxda banfiika ayaana keliya toban milyan oo geni kusoo iibsatay lix bil ka hor xidigaani balse haatan lacag gaaraysa boqol iyo labaatan milyan waxaa kala wareegtay kooxda jelsia jalsiya ayaa bishan janwari intii lagu jiray waxay qarashgaraysay lacaga gaaraya laba boqol sideetan iyo sideed milyan oo geni iyadoo suuqa kale iibsiga kasoo iibsatay sideed ciyaaryahan jalsiya ayaana waxay ahayd xagaagan ama bishan janwari kooxda ugu dhaqdhaqaaqa badnaad suuqa janwari kooxda chelsea ayaa xagaagii lasoo dhaafay suuqa january waxay ku qarash garaysay lacaga gaaraya laba boqol iyo toddobaatan milyan balse sanadkan amaba bishan laba boqol sideetan iyo sideed milyan ayay ku qarash garaysay suuqa haddii aan fiirino xidigihii suuqa kala iibsida intii lagu jiray kooxahooda ka tegay waxaa qayb ka ahaa kaylor nafes kaasoo kooxda b s g ka tegay islamarkaana ku biiray nottenham forest jo cancelo ayaa sidoo kale manchester city ka tegay isagoo ku biiray kooxda byer munich ee ka dhisan horyaalkaasi jarmalka gorginho oo kooxda chelsea ah ayaa isaga tegay kooxda chelsea isagoo lacaga gaaraya labayo toban milyan oo geniin ugu biiray kooxda diriska laah ah chelsea ee arsenal sidoo kale xidiga lagu magacaabo cedric suarez ayaa isaga tegay kooxda arsenal isagoo amaah ugu tegay kooxda fulham oo iyadana ka dhisan horyaalka premier leaga ee dalkaasi ingiriiska saacadihii lasoo dhaafana suuqa kaliibsiga oo xirmay ayaa aada loogu hadalhayaa baraha bulshada waa tahay luuley markana dhanka iyo qormooyinka obaama ayaa xaaskiisii usoo kaxeeyey maqaaxi si ay uga wada casheeyaan waxaase mar qura ka soo horbaxay nin maqaaxida milkiilaheeda ahaa oo codsaday inuu gaar ula baxo xaaskiisa si uu arrin ugu sheego markii ay milkiilaha meel gees ah wada istaageen oo ay wax yar isla hadleen ayay haweenaydii obaamo soo laabatay iyadoo aad u dhoola caddaynaysa wuxuuna obaamo si la yaab leh u weydiiyey waxa ay u dhoola caddaysay uu ninkaasi usoo sheegay xaaskii obaama ayaa ku tiri seegeedii ninku wuxuu ahaa saaxiibkaygii hore ee jaamacadda wuxuuna hadda ii sheegay inuu jaceyl xilligaasi ii qabi jiray obaama ayaa asiga oo kaftamaya ku jawaabay hadduu ninkaasi ku guursan lahaa maanta maqaaxidan baad joogi lahayd hase yeeshee xaaskii obaama oo iska difaacaysa hadalkaasi maye ninkani hadduu i guursan lahaa maanta isaga ayaa madaxweynaha maraykanka ahaan lahaa dulucda sheekada ayaa waxay tahay guul kasta oo nin gaadhay waxaa ka dambaysa gabar taas beddelkeedana waa halka ay soomaalidu tidhaahdo haween baa rag isdhaafshay dambaysa dhankeyga ifraaxay haddii aan soo qabto waxa ay leedahay salaad kasta oo farad ah markaad dukato aqri aayatul kursi haddaad sidaas samayso jannada gelitaankeeda keliya waxaa kaa xigto in aad dhimato waa ballanqaad uu sameeyey nebigeenna maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa sheegi karnaa amaan aqoon karnaa kumanaan waxyaabood oo aan adkeen oo jannada lagu geli karo balse muhiimaddu ma ahan aqoonshaha ee waa dhaqangelinta rasuulkeenna nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee nin reer baadiye ah ayaa ku yidhi aniga shanta salaadood soonka sadaqada iyo xajka oo keliya ayaan la imaanayaa oo wax kale kuma darayo markii uu ka tegay ayuu asxaabta ku yidhi rasuulka wallaahi jannada ayuu galay haddii uu ka dhabeeyo maanta haddii aad go'aansato inaad shanta salaadood ee waajibka ah kadib aad aqriso aayatul kursi si aad jannada u gasho ha ka tegin ilaa aad ka dhimato oo ku dadaal ugu dambeyntiina qormadan waxaa lagu soo gabagabeeyey sameyso caado wanaagsan oo u shaqayso adduun iyo aakhiraba guud ahaanna qormadan ayaa u dambeysay xubinteenii bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe waa ifraaxii luulo idinleh sidaas iyo nabadgeliyo waayahay saaxiibyaal waxaad maqasheen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana wararka dunida inteeda kale ayaan kusii soconaynae mareykanka ayaan aadayna ugu yaraan laba qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen dabaylo baraf wata oo xilliga jilaalka ku dhuftay qaboobo daran oo ka dhacaya gudaha dalkaasi mareykanka sida booliiska ama lamaha amniga ee dalkaasi mareykanka ay xaqiijiyeen labadan qof ayaa dhintay kadib markii dabeyle xoogan oo baraf wata ay ka da-een qeybo kamid a ah gobolka taxi sida wararku ay sheegayaan weli dabeylaha ra-oobka qabowga ah iyo barafka xoogan wata ayaa kusii faafaya qeybo badan oo kamid ah gudaha gobolka taxis in ka badan kun todoba boqol oo duulimaad ayaa dabeylaha awgoodii qabowga dhacaya ee daran awgii loo hakiyey saacadihii lasoo dhaafay dabeylaha ayaa saameyn xoogan waxa ay ku yeesheen ku dhawaad afartan milyan oo ruux oo ku dhaqan gudaha gobolka taxis qobarada saadaasha hawadu waxa ay soo saareen goordhow digniin hor leh oo ay ku sheegeen in laga fogaado aagga dabeylaha barafka wataahi ay ka dhacayaan si aysan tirada dhimashadu aysan intaasi kaga sii badanin dhinaca kalena afar nin ayaa si aada oo afar nin oo si aada loogu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin koox aada u hubeysan oo guriga ku dishay madaxweynihii hore ee dalka haiti jo mosi ayaa lasoo qabtay waxaana loo gacan geliyey dalka mareykanka sida war qoraal ah oo maxkamadda ka soo baxay lagu sheegay sida ay ku warantay wakaalada wararka ee mareykanka ee a b arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dil lagu hanjabay garsoorayaasha haiti ee dhageysanaya kiiska ragga lagu tuunsan yahay dilka madaxweynihii hore ee haiti ee ka dhacay gudaha dalka haiti eedeysanayaasha ayaa loo soo gudbiyey mareykanka waxaana ka mid ah george zalego oo soddon iyo todobo jir ah iyo sidoo kale joseph vector oo isna konton iyo todobo jir ah labaduba waxaa loo haystaa labaduba waxa ay haystaan dhalasho heyti ah iyo sidoo kale dhalasho maraykana madaxweynihii hore ee dalka heyti ninka lagu magacaabi jiray johnvella mosi ayaa lagu dhuftay toban iyo laba xabadood xilli uu ku sugnaa hoygiisa uu ku yaala caasimada dalka haiti ee magaalada borto brace bishii julaay markii ahayd labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilligaas oo ahayd dhacdo aada u weyn oo ay la argagaxaan in madaxweynihii dalkaasi la dilo shacabka dalka haiti wixii markaasi ka dambeeyey qalalaase xoogan ayaa ku dhuftay haiti tan iyo xilligaasna waxaa sii baahayay rabshadaha hubeysan iyo kooxaha burcadda ah oo kusii faafiya gudaha dalka haiti dhinaca kalena mareykanka haddaanu kusoo laabano magaalooyin kamid ah gudaha aniraadeee dalka u k haddaan kusoo laabano u k waxaa lagu soo waramayaa oo ay ciidamada ammaanku magaalo ka tirsan u k ay xaqiijiyeen in tiro caruur ah ay weerareen eeyo ku sugnaa magaalo ku taalla gudaha dalkaasi u k booliisku waxa ay sheegeen in gabar shan jir ah eeyahaasi ay cuneen halka tiro kale oo caruur ahna ay dhaawaceen isla bishii hore ayay ahayd markii isla sidan oo kale eeyuhu ay weerar uga geysteen magaalo ka tirsan eh, gudaha dalkaasi u k ciidamada amniga ayaa waxa ay ugu baaqeen dadka qaar ee eh, iyagu eeyahaasi leh in maxkamadda lasoo istaajin doono horaantii bishii janaayo ayay ahayd markii weerar noocan oo kale ah ey uu ku qaaday gudaha magaalo ku taala u k waxaana xilligaasi uu dhaawacay qof dumar ah iyo sidoo kale tiro caruur ah dhinaca kalena haddaan aadno fiinland waxa ay soo saartay ee amar ah in aanan gudaha dalkeeda lagu gubi karin kitaabka qur-aanka kariimka ah sweden iyo sidoo kale vilan ayaa horey waxaa loogu arkay in nuqul kamida ah kitaabka qur-aanka kariimka ah ee qowlka eebe in lagu gubay waxaana dowladda fiinland hadda ay mamnuucday in kitaabka qur-aanka kariimka ah lagu gubo gudaha dalkeeda wakaaladda wararka ee dalka finland ee afka finishka ku hadasha waxa ay shaacisay amar ka soo baxay booliiska dalkaas oo lagu sheegay inaan marnaba la ogolaan doonin in nuqulka kitaabka qur-aanka kariimka qowlka ebe inaan la gubi karin amarkaas oo ah mid lagu soo rogay gudaha dalkaasi guddiga booliiska qaranka ee dalkaasi ayaa waxa ay tilmaameen in eh, sharcigan lasoo rogay islamarkaana la meelmariyay booliiska fiinland waxa ay sheegeen in ay feejignaan doonaan oo ay feejignaan buuxdo ay sameynayaan qofkii lagu arkana uu mari doono cawaaqib adag hadalkaasi waxa uu yimid kadib markii nin haysta dhalashada ee eh, dalka denmark iyo sidoo kale isla dhalashada dalka sweden oo lagu magacaabo ramos bolla uu hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah ah uu meel fagaaraha ku gubay nuqul kamid ah kitaabka qur-aanka kariimkaha jimcihii lasoo dhaafay toddobaadkii hore halkaas oo booliiskiuna ilaalo ama gaadh ay ka hayeen taas oo afaafka hore ee safaaradda turkiga ah uu ninkaasi la beegsaday oo xilligaasi ka dambeeyana caro xoogan ayay islaamku u muujiyeen dowladda sweden markii ficilkaasi uu ninkaasi ku kacay dowladaha sweden iyo finland waxa ay u xusul doobayaan imika inay ku biiraan isgaashaanbuurta nato balse dowladda turkiga ayaa ka hor istaagtay waxayna sheegtay inaysan u codayn doonin in dowladahani ay ku biiraan iskaashaanbuurta neeto oo ay danaynayeen in labada dowladoodba codsi horey ay gubsadeen sanadkii hore ee tagay tegay inay ku biiri karaan madaxweyne rajab dayb erdogan mar uu arrintan ka hadlay toddobaadkii hore waxa uu sheegay in loo baahan yahay waxyaabaha ay suudan ay sameyneyso inay ka fiirsato oo ah in ay daandaansi ku sameyso ama xadgudub diinta islaamka waayahay saaxib yaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiib yaroli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaalay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney horta geesinimadayda waad la cajabaysaane fulannimo inaan laygu xaman waxa daliilkeeda loodaydu ceel bay jirtaa soona shub dhuban maayo mingistana waxaa iiga daran barashadeedii wixii calanka soomaaliyeed looga dhigay gaalka amay diinta uga saarayeen anigu ma aqaane lama kala xuguu eersadiya sheeka baraleeye iska daa fircown baa dhaliya waa abuulahabe haddii kaa galmudug iyo buntland ceeb yar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca amase yuutubka qaxootiga tigtoggan guryaha laga kireeyeene anigiiyo abwaan kala tixaan xalay u soo jeednay iyo gabay aan kaligay tirshaba waad ka dharagteene intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin warwalla weyney magaalada laascaanood meel kasta calankii soomaaliya laga taagay marka waxaan la yaabay calankii somaalilanee tawxiidku ku yaalay maxay ku diideen gabboosow alankaas masale garuunan iskuduuba ahaaye war wada fahmi horta kalamaanay waxaan hubaa xarardheere iyo laascaanood markii calanka soomaaliya laga wada taagayey toddobaad uma dhexayn agah wargooyin labadaba ma calan tawxiid ku yaalla laga dejiyey war kollayba waxaan hubaa calanka xaradheere laga dejiyey raggan watay tawxiidka inaysan ka run sheegayn war miyaar calidheere ku dhihin diinta islaamku waxay qabtaa qofkii waxaaga kugu qabsada iska dhiciso warkalamaanay qabiir ku xeeldhar cilmi nafsigaoo reer muduga baa wuxuu yidhi qareenka ama abuukaatuhu wuxuu jecel yahay in dhibaatooyin ku qabsadaan dhakhtarku wuxuu jecel yahay inaad xanuunsato makaaniikiistuhu wuxuu jecel yahay in gaarigu kaa ciladoobo xabaalqaduhu wuxuu jecel yahay inaad geeriyooto booliisku waxay jecel yihiin inaad dembi gasho laakiin tuuggu intaasoo dhan waa ka naxariis badan yahay sababtoo ah wuxuu jecel yahay inaad hanti badan yeelato hurdo macaanna aad hesho war abdikuusow qabiilka reer mudug aad sheego hayte reer koonfuraha madaayi sababto ah, eh reer mudug walmahadan laakiin wala dha'aayan wargoe naxariiska ma ahane markaad hurduu rabaa inuu kaa qaato war xamaaliguba wuxuu jecel yahay baqaar weyn inaad yeelato raashin buuxsata si lagu qaadqaado marka naftirkiisu ma naxariis xuma aryaadhaha qowsaarkuba wuxuu jecel yahay xoolo badan inaad yeelato si uu kuugu ilaalsho war la yidhi been si loo fataho yaa runtii loo bahdilaya aryaadhaha hadda ka hor nin baqayrnimo lagu xama jira aa la yidhi aryaa beesakeen xawaalaha anaa dayd loo sameeyha ahay mugaasoo wuxuu ku jawaabay weligayd mayd fakahaya ma arka xawaalana dayd iyo bawd midna uma baahna war ama halla oodo amaha layska abwaan hadraawi wuxuu yidhi amban maayo ruuxii qabri lagu adkeeyaa war hadda ka hor waxaa la yidhi hooyo curadkeedii dhintoo barooranaysa ayay mid kale aragto waxay tidhi walaalayse wax u jiraan markaasay tidhi curadkaygiibaa maanta la dilay markaasay tidhi iska samir curadda loo soo geliyo kaygiiba kabba ka luntae marka qofba meesha bogtaa asagay balbashaa bilow aadmiguna waa isku baroor darsadaa mid lib qaba iyo mid ilaahay ku been abuuranayaba warwariye la yidhaahdo maxamed xaraare oo warbixin ka diyaarshay macawisley wuxuu yidhi warbaahinta dunidoo dhani magacaasiisay u qaateen macneeyeen warbaahinta duniduna waxay ku macneeyeenuu yidhi macawisley inay yihiin shacab dhibaato u adkaysan waayey oo hubkooda qaatay wuxuuna yidhi dalka ciraaq oo hadda ka hor alqaacida oo kuma hadhigatay waxaa ka sifeeyey sunniyiinta ku nool dhulka saddex saddexagalka layidhaaho sida macawisleyda soomaaliya oo hubkooda qaatay markay u adkaysan waayeen dhibaatadii alqaacida ku haysay kadibna waxay gaartay ciraaq inay noqoto dal abniya ilaa cayaarihii koobka qaliijka lagu qabto welibana koobkii ciraaq ay ku guulaysato war maxamed xaraare warbixintiisa sii wada wuxuu yidhi shacabka oo cara ka buuxsantay ayaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku baaqay dagaalka shabaab sidaasaana macawisley ugu dhiiratay inay dagaalka galaan kadibna dowladda taageero iyo garab ay ka heleen dagaalkaasuna ubucdiisa hiiraan uu ka bilowday shabeellada dhexe galgaduud ilaa iyo mudugna dadkadhan ahub ka qaatay waxaana lagama maarmaan ou yidhi ah inay ku daysadaan muqdisho koonfur galbeed iyo jubbaland wargooyin waxa moogdiina ah, alsayid madaxweyne axmed mudoobe wuxuu yidhi macawisley dooni mayno shacab hubaysanna nalama tusi karo annagoo jubbaland ah baana la dagaalayna shabaab iyo bannaanbixi buu aal lagu qabtay miyuu ka hadlay war axmed markuu leeyahay annagoo jubbalandaan ah la dagaalamayna shabaab shacabka jubbaland miyaysan jubbaland ka mid ahayn war waxaa la ogaaday dagaalaan shacabku qayb ka ahayn inaan shabaab looga adkaa karin axmed madobana ma moogo xaaladda wadanka xogaal buu u yahay laakiin nin kastoo yidhaah anaa talinaya ma jecla indhihiisu inay arkaan shacab hubaysan war shabaab in lala diriro ninkii diidaa asagaa ka orbegaya waxaa la yidhi mufti culuma madax maamuliya shacab intii miir leh u midoobe cadowgii milkiyey inay muquunshaane midigtay ishaystaan bulshada miliqu wow ceebe midiyaha waxaa loo sitaa maatadooxyadiiye xaggay magansa doonaan mudday maal dadhacayeen warmay sidaaf hayeenkii al-shabaab calidheere wuxuu ku yidhi maalkaaga qofkii kuugu yimaada inaad iska dhicisaa waa waajib laakiin mashaqo waxay dhacday markuu asagii soo mutuxay aryaadhaha sanii cabdullah calidheere u jawaabay wuxuu yidhi ninku dadka asagaa dhici jira minoo haddaan dhaafaayo war kalamaanay waxaa la yidhi khawaariij dilkoodaa beryahan loo baxsanayaaye waa inaan shabaabka u birmado hillada u baahan bogga daday ka wada haysta iyo uur bukaa jira war kalamaanay war ma haysiine maqlaayay maxkamaddu xukuntay shabaab u tegeye waxaan u malaynayaa in odayaal kale lagu biirin doono sababtoo ah waxaa layidhi ciidamada amniga waxay beledweyne ku qabteen odayaal galbeedka hiiraan ka baxay oo shabaab heshiis la soo galay waxaana la yidhi waxay kula heshiiyeen in la joojiyo abaabulka dagaalee socda ee shabaab galbeedka hiiraan looga saarayo war waxaan maqli jiray shilintu neefku markuu dhinto kuma sii dheganaatee waa ka dhaqaaqdaaye odayaashii reeraha u talin jiray ma intaasay garan waayeen alla ilaah sax waayo waxaa hore loo yidhi shilintu waa kaa soo dhacda wax dhintay kuma sii dhegte shilintu waa kaa soo dhacda wax dhintay kuma sii dhegte war shabaab odaygii u taga shuutaa la horgeynaya war waxaan u malaynayaa xabsiga dhexe qaybta odayaasha dhaqanka inuu yeelo doono sheelamortii sheelcasabaan maqli jiray sheela odayaasha soo socta miyaad leedahay war adduunkan wax walba waa lagu arkaa weligiin oday ciyaal weeraha dhagax tuuraya amuu ka hor yimid aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi ogow ninkuu ogla ma ajaaro eh. albaabkaastood fuurtow arka eh. ninku ogla ma ajaaro eh. albaabkaastood fuurtow arka warwar mahaysaana muqdisho waxaa ka furmay jir u dhexeeya soomaaliya iyo wadamada xuduudaha la leh oo loo yaqaano safka hore war maxay ka shirayaan kalamaanaan buuqeeda ka joogi waynimay dheheen war waxay ka mid yihiin wadamada soomaaliya ciidamadu ka joogaan war shabaab inaan laga adkaanon ciidankooda laga maarmin miyay rabaan war madaxweyne xasan sheekh wuxuu hore u sheegay haddii lahayd ma sanadkan in soomaaliya oo dhan shabaab laga suulinayo kadibna soomaaliya amnigeeda la wareegi doonto hadda ma layska fadhinayaa meesha war kale ma yaale warwarkaa iga dhexgelinine waddamada soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya taliyaashooda ciidamada shirkoodiibaa soo gebagaboobey kii wasiirada gaashaandhiggaana ku xiga arbacadana madaxweynayaashii madaxweynayaashiibaa shiraya waxayna ka arisanayaan baa la yidhi ciidamada jawaanada ku hoos jira inaan la aqbali karin oo haddaysan furunta gelayn degmooyinka la xoreeyey ay jawaanna ka dhistaan oo hoos galaan war aniga waxaa ii caddaatay soomaaliya inay ku biirtay ururka bulshada bariga afrika east africa loo yaqaan halkaasna ganacsi ballaaran iyo fursadaha ka jiraa la yidhi waxaana ku ogaaday wasiirka warfaafinta daawud aweys jaamac markuu ka hadlayay shirka iyo waxyaabaha looga hadlay luuqadii uu ku hadlay waxaa ka mid ahay sabaaxili telefishinka qarankana sawaaxiligaa lagu soo qoray hadda warkaasuu wacad yahay waa markaan inta digir maraa goof ka qaada daarusalaam geylaha war xaafadda daarusalaam degnay u sharaxan tahay digirna kaagama baahno ayadaa haysata war xageed ka waalantiin daarasalaam sawtiyo hargeysa u dhoweyd maaha war gaboosow wadaan war haynine hargeysa yaray jubbada dhexay ku taallaa war kalemaanay war ma haysiine deegaanka fiidow ee gobolka hiiraan cirkaa looga soo dhacayaa la yidhi gortaliyaha qaybta koob iyo labaatanaad xasan jaamici wuxuu yidhi waxaan ogaanay shabaab inaysa dukan diinna waa sheeganayaan in yaroo amiira sheegato raba inay qaldaan dadka ayaa foorfoorarsadou yidhi kuwo badanoo aan qabannana waxay noo sheegeen weligood inaysa dukan aaga oo weli ma baxduu jooga wuu ku daahay warbaxda maronaa layskala tegayo warka hayga iga dhex geline hadda deegaanka gabdhaaluu sii maraya caad iyo camaaruuna ku wajahan yahay war waxaan arkay dad badanoo dhibsanaya dagaalka shabaabe danta ay ku qabaan yaa ii sharrixi kara ii sharrixi kara ah doraad waxaan daareensaano la diiday maanduugaashaana doraad waxaan daareensaano la diiday maanduugaashaana waayahay dhegeystayaal guud barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaad la socodsiinaya waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaanad ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo